بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة waxaynu cashirkeenna ka bilaabaynaa boga boqol iyo sideed iyo labaatan iyo cunwaanka ah annakiratu walmacrifa sheikhaynini kutubtii aan soo dhigannay oo dhan wuu garab maray xagga tartiibka waxaynu ogeyn marka laga hadlo marfuucaadka asmaada ee laga hadlo mansuubaadka asmaada ee laga hadlo majruuraadka asmaada ayaa afcaasha inta badan la keenaa ama afcaasha waxa lagu daraabaa marfuucaadka ayaa la yskaga daraa ama waa loo horraysiiyaa ama waa laga dambaysiiyaa sheekheennu wuxuu sameeyey buu xagga hore mariyey kadibna macrifadii iyo nakiradii axkaamtii mufradaadka la odhan jiray axkaamu lmufradaat buu xaggan keenay oo annakira walmacrifa ah annakira waalmacrifa iyo anwaacdii macrifada ayuu sheekhu halkan keenay haddaba nakiradu waa shay aan la garanaynin ama jinsigiisa ku faafa macrifaduna waa shay la garanayo ama khaas ah oo wax la garanayo ku dhacaysa ayaa macrifo la odhanaya annakira walmacrifa culimmadu waxay yidhahdeen waxa sharaf badan macrifada sharaftaasi waxay xaq u leedahay in la hormariyo macrifada waxay yidhaahdeen waxa xagga hore nakiraduna way ka shaamilsan tahay oo way ka asalsan tahay haddaba waxay tilmaamaysaa asalnimaduna in la horraysiiyo nakirada ashrafnimaduna in la horraysiiyo macrifada labaduba sidaas mid kastiba nugtuu haystaa ama ujeedduu leeyahay lagu hormarinayo nakiradu way waa asaloo waa in la horraysiiyaa waxay leedahay maadaamuun asal ahay waa in lay horreysiiyaa macrifaduna waxay leedahay ashraf baan ahay aan ashraf badane waa in lay horreysiiyaa culimmadu waxay yidhaahdeen annukaat laa tatasaaxam nugtooyinka keenaya in mid la horreysiiyaa isma cidhiidhiyaan nugtooyinku wax iscidhiidhiyaya ma aha oo noqon maayaan haddaba kutubta qaar macrifaday hormariyaan qaarna nakirada qoladaad aragtaba sidooda u raac annakira walmacrifa alismu ismigu darbaani waa laba qaybood faslun buu yidhi alismu darbaan faslun waynu soo marno waa faasil waa ka kala sooca cashirka hore iyo cashirka dambe alismu darbaan ismigu waa laba qaybood marka la eego macrifadiiyo nakirada labadaasunbuu noqoni ama waa macrifo ama waa nakiro sheekhu haddaba alismu darbaan halkuu ka yidhi ficilka laftiisu miyuuna macrifiya nakiro noqon oo xarafka laftiisu miyuuna macrifiya nakiro noqon macrifiyada nakirada ma ismigunbaa la gooniya muxuu sheekhu alismu darbaan u yidhi talow culimadu waxay tilmaameen ficilka inaan macrifana la odhan karaynin nakirana la odhan karaynin xarafkana inaan macrifana la odhan karayn nakirana la odhan karayn keliya ismiga unbaa macrifiya nakiro ku sifooba culimadu labay halkaa uqaybsameen qole waxay yidhahdeen ismigu ama waa macrifo waa wax la garanayo ama waa nakiro waxaan la garanaynin wax ka dhexeeyaase ma jiraan waa siduu sheekheenani qabo jumhuurtuna saasay qabaan qolana waxay yidhaahdeen ismigu waa saddex qaybood qayb macrifoah waa qaybta lainoo sharxi doono iyo qayb nakiraah waa qaybtaa nakirada in la geranaynin iyo qayb laawalaaya laawalaa laawalaa waxa weeye macrifana ma aha nakirana ma aha waa ereygu markuuna alna wadan tanwiinna wadanin sida ma iyo man oo kale ay macrifana macrifona maaha nakirana ma aha waa daciif qoladaa laawalaaga keenaysaa waxaynu leenahay ismigu ama waa macrifo ama waa nakiro wax u dhexeeyaana ma jiro faslun alismu ismigii darbaani waa laba qaybood nakiratun mid nakiro ah wa huwa nakiradu maa shaaca waa ka ku faafa fii jinsin jinsi buu ku faafayaa jinsiga oo mawjuudin jira jinsi jira ayuu ku faafayaa waa ka rajulin oo kale magaca rajulin rajulin haddaynu soo qaadanno waa nin nin kastoon aragnaaba dee waa rajul haddaad ninkan aragto waa rajul haddaad ninkan kale aragto waa rajul qof alla qofkaad aragtaa magacaa rajul awuu qaadanaya waa jinsi mawjuuda ow muqadar ama jinsi la qadarayo ayuu ku faafayaa waa ka shamsin cadceed oo kale cadceeddu waa xabaduun waxaynu ku ognahay inay cadceeddu miduun tahay meelo badan marka nusuusta la akhriyo ayaynu ogaanaynaa cadceeddu inay midhun tahay waxaan ognahay nebiga inay ka sugan tahay sala allahu alayhi wasalam cadceedda inay ilaahay ay taxta al alcarshi intay ku sujuuddo inay ilaahay weydiisato idan iyo ogolaansho ay mar dambe ku soo baxdo mar dambe hadday cadceeddii hore ay labadan cadceedood hadday kala duwan yihiin ma mar dambey weydiisan lahayd iyo idan ile waa markii koobaadbe cadceeddu m mutacadido maaha waa midun midanunbaa inoo soo noqnoqoto oo ilaahay inoo soo bixiyaa tanunbaa inoo soo noqnoqota nimanka falsafadda qaar baa qaba waxay yidhaahdeen dhowr iyo toban kun oo cadeedood baa jira bay yidhahdeen saddex iyo toban kun oo cadeedood ayaa jira bay yidhahdeen waa asxaabu alfalaasifa iyagaa agtooda cadceeddu way farabadan tahay qaar baa ku odhanaya dhulkeennaniba armu cadceed yahay dhulkeennaniba dee waa iska kawkabkaa hawada bannaan socdee awooda ilaahay haysee ummadaha kale ee dee meelaha kale iyo waxyaabaha kale uuman aarmu iftiin u bixinayaa bay yidhaahdeen cidda ka fog aarmu iftiin iyo nuur u bixinaya oo cadceed uu u yahay waa iska hadal weeyi dhulkeennani cadceed ma aha nimankaasi way dawaqeen mufti hore masar muftigii hore masar ayaa wax ka qoray oo wuxuu isaga laftiisu ku khaldamay wuxuu mooday cadceeddu inay fara badan tahay oo dhowr iyo toban kun oo cadceedood qoladaa qabta ayuu wax ka raacay waa arrin khaldan weeyi cadcad waa midun haddaba waa muqadar ka shamsin baynu leenahay ka shamsin ereyga shamsin waxa weeye waa cadceed mid a weeyaan cadceed mid a weeyi kolkaa mid labaad ma jirto hadday jiri lahayd cadceed labaadi magacanunbay yeelan lahayd shamse ah sida rajulka ninkani uu rajul u yahay kan kalena uu rajul u yahay haddii cadceedo badan ilaahay abuuri lahaa magacanun baa udhaxayn lahaa shamsun baa la odhan lahaa tii la arkaaba laakiin middanun baynu aragnay waa jinsi muqadera haddaba alismu ismigu darbaani waa laba qaybood nakiratun mid nakiro ah wa huwa kaasi maa shaaca waa ka ku faafa ama maa shaaca waa ka ku faafay fii jinsin jinsi dhexdiibuu ku faafay jinsiga oo mawjuudin mawjuud ah oo la helayo jinsi la helayo ayuu ku faafay ka rajulin oo kaleba weeyi ow muqadarin ama jinsi muqadar ah oon la oo xabad laga hayo ayuu ku faafay ka shamsin oo kaleba weeyi wa macrifatin iyo macrifo ka kalena waa macrifo wa hiya macrifadu sitatun lix weeyaan lix baa macrifo loo yaqaanaa sheekheennu lix buu inoo sheegay maxamed ibnu maalig oo alfiyada qorayna xabbe toddobaad buu inoogu darayoo annakiratu lmaqsuuda buu inoogu daray sheekheennanina kitaabka awdaxa toddobuu ka dhigay oo maxamed ibnu maalig buu waafaqay kitaabkeennana lix buu ka dhigay oo sheekheenani uu noqnoqday inkastoo baabka munaadaha uu inoogu keeni doono nakira almaqsuuda inay macrifada ku jirto baabka munaadaha kolka sheekheenan hadda halkuu lix ka leeyahay dhab ahaan waa toddoba oo kutubtiisa kalena wuu ku caddeeyey isla kitaabkana baab inoo iman doona ayuu ku sheegi doonaa macrifadu waa toddoba haddaba toddoba shay addamiiru damiir baa ugu horeeya ereyga damiirihi waa faciil faciil waana bimacnaa mufcal ama bimanaa mafcuul oo mudmar baa looga jeedaa mudmar buu la macno yahay mudmar ayuu la macno yahay damiirka waxa damiir loogu bixiyey waa mina dumuuro waa boglaalli iyo gaajo uu gaajoonaya dumuurku farasku markuu la gaajaysiiyo ayaa la odhan jiray daamir albaطni ama dumuur damiirka waxa damiir loogu bixiyey waa liqilati xuruufihi gaajada la sheegaya waa xuruuf ninka masalan ismaaciil la yidhaah ismaaciil waa toddoba xaraf hadduu jelastu yidhaha bal ka warran jelastu uu damiirkaa isticmaalo ta'daa halkuu toddoba xaraf ka isticmaali lahaa hal xaraf buu ka isticmaalayaa miyayna kala xuruuf yarayn inaad ismaaciil isticmaasho iyo inaad jelastu ta'da ku jirto qura isticmaasho aad bay u kala xuruuf yar yihiin toddoba xaraf iyo hal xaraf damiirku haddaba inuu gaajoonayaa laga dhigay maadaamay xuruuftiisu yar tahay adamiir marka damiir loo bixinayo waa damuur buu ka yimid gaajida ama boglaalida ah liqilati xuruufihi baa loo yidhi haddii mudmar la yidhaahdana min alidmaar buu ka yimid oo alikhfaa qarsoonida ah sifaadkiisa ayaa hamsi u badan markaa xuruuftan uu damiirku ka koobmo adamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku maa dalla waa ka kutusiya calaa mutakalimin mid hadlayabuu kutusiyaa ow mukhaadabin mid lala hadlayabuu kutusiyaa ow ghaa'ibin mid maqan buu kutusiyaa wa huwa damiirku imaa mustatirun inuu mustatir yahay mid qarsoon kalmuqadari ka la qadarayo wujuuban waajibnimo loo qadarayo fii naxwi aquumu aquumu iyo waxa lamidka ah ficil kastoo mudaaric oo hamse laga bilaabay ana baa loo qadaraa wa naquumu oo kale ka waajib loogu qadarayo waa ficil kastoo mudaaric oo nuun laga bilaabay naxnu baa loo qadaraa ow jawaazan ama jawaaz baa loo qadari fii naxwi zaydun yaquumu zayd ninka la yidhaah wuu kacayaa zaydun yaquumu zaydun waa mubtada yaquumuna waa ficil mudaaric yaquumudaa huwa baa la qadarayaa waa ficil kastoo mudaarica oo ya ka bilowda oo dee mubtadihiisii la hormariyey jaa'is baa loo qadari waa mustatir intaasi ow baarisun ama baaris buu damiirku noqon wa huwa damiirka baariska ihi imaa mutasilun inuu mutasil yahay oo caamilkiisa uu ku xigo caamilkaasi ismi buu noqon karaa oo ficil buu noqon karaa oo xaraf buu noqon karaa mutasil kataai qumtu anaa istaagay taadaasi waa mutasil hadda saddexda xarakaba way ku bannaan tahay ama qumtu dhow anaa istaagay ama qumta dhow adaa istaagay ama qumti dho adnin inanay adiga istaagtay wa kaafi akramaka akramaka kaafkiisana laba xarakaa ku bannaan ama kor dhow oo akrama ka war aduu ku sharfiyey ama hoos dhigoo akramaki inanay adigu ku sharfiyey wahaai wahaai hulaamuhu hulaamuhu hadiisa hulaamuhu hada ku jirta iyadana damiir weeyaan waa damiir mutasila sheekhu mutasilkii saddex buu inoogu tusaaleeyey ta'da qumtu ku jirta iyo kaafka akramaka ku jira iyo ha'da hulaamuhu ku jirta ama hulaamihi baad odhan kartaaba haddaad doonto wahaa'i hulaamihi ayaad odhan kartaaba saddexdaa tusaale sheekhu wuxuu u kala keenay wuxuu ina tusinayaa culimo inuu mutasilku mar fii maxalli rafcin yahay sida qumtu inuu marna fii maxalli nasmi yahay sida akramaka kaafka ku jira inuu marna fii maxali jarin yahay sida hulaamuhu hada ku jirta hadaasi waa fii maxali jarin maxalka ayaa haddaba kala baydhay oo kala duwanaaday o munfasilun munfasil buu noqon oo damiirkii waa munfasil ka ana oo kaleba weeyi aniga wa anta oo kaleba weeyi war adiga wa huwa oo kaleba weeyi kii maqnaa wahiya oo wa iyaaya haddaba ana iyo anta iyo huwa saddexdaasi wuxuu ka socdaa munfasil fii maxali rafcina inta dambana munfasil fii maxali nasbina munfasilkuna fii maxali jarin ma yeesho ana iyo anta iyo huwa wuxuu saddex uga dhigay iyagoo fii maxali rafcin islaa marna noocoogaa mutakalima sida ana marna nooca ayaa mukhaadaba sida anta marna nooca ayaa haa'iba sida huwa ow munfasilun munfasil buu noqon waa mid keligii qormaya oo caamilka aan lala qormayn ka ana oo kaleba wey ana ana waa damiiroo keligeed bay qorantaa wa huwa oo kaleba weeyi huwa huwa waa damiiroo keligeed bay qorantaa wa iyaaya oo kaleba weeyi iyaaya waa damiiroo keligeed bay qorantaa walaa fasla fasal ma jiro maca imkaanilwasli wasligu hadduu suurtogel yahay sheekhu qaacido muhiima buu halkan inoo keenay waa axkaamu damir buu galay axkaamu damiir damiirka wuu inoo tacriifiyey anwaacdiisana wuu inoo sheegay gebagabadii axkaamtii buu hadda marayaa wuxuu ina yidhi walaa fasla maca imkaani lwasli waa qaaciide muhiimu ishaaraya sheekhu horta hadafka iyo ujeeddada damiir loo sameeyaa waa maxay qasadka damiirka loola yimaadaa waa alikhtisaar mar kastoo doonaysa hadalkaagu inuu koobmo magaca inta layska da'ayo ayaa baronownka ama damiirka la qaadanaya ama magacuyaalka la qaadanaya mar kastoo doonaysa hadalkaagu inuu soo ururo damiirka ayaa kuu fudud inaad qaadato maadaamoo damiirka hadafka loo keenay iyo qasadkuba uu yahay alikhtisaar mutasilka iyo munfasilka yaa mukhtasaroo kooban yaa hadafkii buuxinaya mutasil iyo munfasil yaa kooban mutasilka haddaba kol hadduu mutasilku uu kooban yahay meel kasta oo mutasilku uu suurtogel yahay waa la diidayaa munfasil in laga dhigo waa xukun axkaamta damiirka ka a xukun axkaamta damiirka ka mida wey hadduu mutasil suurtoobayo culima munfasilku waa mamnuuc qumtu imika markaan idhaha ama dahabtu anaa tegey sow maaha dahabtu ta'daasi sow mutasil maaha dahabtu ku jirtaa maadaamoo dahabtu ta'deedu ay mutasil tahay waxaa la diidayaa inaad tidhaha dahaba ana dahaba ana maaha af carabi baa lagu odhan dahaba ana af carabi ma aha maxaad munfasil anada uga dhigtay mutasil baa suurtagal ah oo dahabtu inaad tidhaahdo ayaa suuroobayse halkaa ayaynu leenahay khaladka ayaa ka soo kordhaya ama lama ogolo ayaynu leenahay khaladka noocaasa inaynu ku hadalno dahaba ana waa mamnuuc walaa fasla fasal ma jiro maca alwasli wasligu kiiyuu suuroobayo wasli waa itisaalkii itisaal hadduu suuroobayo infisaalka lama ogola laba mas'ale mooyaane laba mas'aloa la ogol yahay wasli iyo fasli labaduba ay bannaanaanayaan fii naxwilhaai hada iyo waxa lamidka ilaa fii naxwilhaai hada iyo waxa lamidka a ah mooyaan min selniihi ka ahaaday ereyga selniihi ha baa ku jirta ha'da selniihi ku jirta fasligeegana waa la ogol yahay itisaalkeegana waa la ogol yahay labaduba way bannaan yihiin bimarjuuxiyatin si laga xoog badan yahay ayuu fasalku ku bannaan yahay selniihi selniihiyay u taagan ereyga salniihi culima wuxuu u taagan yahay caamil kaste oo laba damiir sita agaag shardi caamilku waa inu laba damiir sito caamilku waa inuu laba damiir sito kow shuruudahaan u baahannahay waa in caamil la helo caamilu damiir waa in la helo caamilkaa damiirku waa inuu laba damiir sito labada damiiruu sito midi waa inuu fii maxalli rafcin yahay labada damiiruu sito waa inuu midi fii maxalli rafci noqdaa waa shardi labada damiiru sitaa waa inay kala macrifaysan yihiin isku derajo looma baahna damiirulmukhaadab looma wada baahna damiirulmutakalim looma wada baahna damiirulghaa'ib looma wada baahna waa inuu midina mutakalim noqdo midina wax kale ama midina mukhaadab midina wax kale laba damiiroo kala macrifaysan waa inay yihiin saddex afar ka acrafkaa waa in la horraysiiyo ka macrifaysan waa in xagga hore la mariyo afartaa shardi markaynu helo ayaa damiirka dambe itisaalkuna suurtagal uu noqon infisaalkuna suurtagal ayuu noqon labadaba waxaynu leenahay waa suurtoobayaa markaa itisaal iyo infisaalka ka allakaan doonno ayaynu ka dhigaynaa ama itisaalka qaado ama infisaalka qaado maxaynu qaadanay selniihi eg caamil waa in la helaa selni waa caamil laba damiir waa inuu sitaa ya-du waa damiir ha-duna waa damiir labada damiir midi waa inuu fi maxalli rafcin yahay selni ya ayaa fi maxalli rafcina slnihi haddaba labadii fii maxali nasbin bayba isla noqdeenba labadan hadda u inoo tusaaleeyey fii maxali nasbin bay isla noqdeenba laakiin acrafiyadii baynu haynaa waa inuu midi acraf noqdaayo inay isku martaba noqonin yada ayaa hadda iminka damiirulmukhaadab ah waxaynu haynaa ha-duna waa damiirulqaa'ib ka acrafka ah waa in la hormariyaa waxaynu hormarinay ya-dii baynu hormarinay hadaba labadan mas'alo ama mas'aladan aynu hadda soo horraysiinay sheekeennu sida inoo muuqata tusaalaha selniihi uu keenay damiirka hore fi maxalli rafcin uma shardinin oo tusaalihiis anaan ka garanaynaa selniihi uu ku tusaaleeyey waxaa jira iyadanaa laba wejile weji shardigaa qaata oo fi maxalli rafcin la shardiyo iyo weji aan shardigaa qaadanin oo fi maxalli rafcin aan la shardiyeynin kii aan fi maxalli rafcinka la shardiyeyn buu keenay selniihi waa ficil anaasikh ka soo jeedin u fiirso ficilka annaasikha ka soo jeedin wey hadda salni maaha naasikh laba mafcuulun buu qaadanaya hadduu naasikh ka soo jeedo waa inuu midi fi maxalli rafci noqdo ayaa shardi lagu odhanaya markaa mas'alo weeyaan taasi mas'alada labaadna waxay culimmadu yidhaahdeen waa inay caamilku uu yahay naasikh ismi iyo khabar qaata ismi iyo khabar waa inuu qaato caamilku ama mubtadiya khabaru caamilkii geli jiray sida danno iyo kaana iyo wixii la mid ah labada wajiba way ku bannaanaanayaan kaana labada wejiba way ku bannaanaanayaan inaan faslino iyo inaan waslino wuxuu yidhi walaa fasla fasal ma jirayo maca imkaanilwasli wasligu hadduu suuroobayo ilaa fii naxwilhaa'i ha'dii iyo waxa lamidka a ah mooyaane min salniihi iweydii ka ahaatay selniihi iweydii haddaba selniihi haddaynu nidhaahno iweydii ereygaa selniihi waa caamil siday noo muuqataa waa sel buu ficilku ahaa sel ayuu ahaa ficilku selniihi shaygaa iweydii ya hore waa yaaulmutakalim oo waa ninkan wax la weydiinayo ha'daasina shay bay ku dhacaysaa la weydiinayo ama la su'aalayo oo waa damiirulgaa'ib selni selniihi faacilka yaan ya-da la moodin faacilku waa damiir mustatir ah oo anta ah sel war aniga i weydii saasi way bannaan tahay waana sida xooga badan waxa kaloo banaan salni iyaahu ha'daa in munfasil laga dhigaa banaan oo salni iyaahu la yidhaahdo isagoo wasligii suuroobayu fasliguna suuroobaya waa bimarjuuxiyatin waa laga xoog badan yahay markaa in la fasliyo ayaa laga xoog badan yahay oo salni iyaahu la yidhaahdo wadanantukahu oo kaleba wey danantukahu danantukahu hadda ficilkan danantukahu ihi wuxuu haystaa saddex damiir buuba qaatay ka u horeeya waa fii maxalli rafcin oo waa ta'da labadan kale ee kaafka iyo ha'da ah ka acrafka ah waa in la horreysiiyaa waa kaafka waa la hormariyey ka dambe ee ha'da ah ama sidan ha loo wasliyo oo danantukahu dheh waxaan kuu maleeyey shaygii ama munfasil ka dhigoo dhanantuka iyaahu dheh iyaahu waxa iyadana xoog badan fasliga fasligaa xoog badan waa birujxaanin buu ina odhan doonaa waayo tani khabar bay ka socotaa khabarkana waxaa asal u ahaa inuu munfasil yahay danantuka hadaasi khabar bay ka socotaa khabarkuna infisaalka asal u ahaa waa in munfasil laga dhigaa salniihi hadeedana waxa xoog badan itisaalka qur'aanka inta meelooday kaga soo aroortayna waa mutasil uun anulzimukumuuhaa iyo fasayakfiikahum ullaahu iyo weelo badan oo qur'aanka ay kaga soo aroortay itisaalkaa ah xoogga badan ayaa iyada toore dee munfasilkaa marjuuxiye ahaa itisaalkuna raajix buu ahaa tanna waa cagsi wa kuntahu ha'deeduna waa la mid kuntahu baad ugu dhawaaqi laba damiir baa isku xiga ta'da iyo ha'da haddaad doonto ha'da munfasil baad ka dhigan oo kunta iyaahu baad odhan kunta iyaahu ayaad odhan mas'aladan dambe haddaba waxay culimmada qaarkood ay sii bayaamiyeen inuuna shardi ahayn laba damiir inuu qaataa halka danantukahu iyo kuntahu aynu ka leenahay waxa laga maarmi karaa bay leeyihiin labada damiir hal damiir xataa hadduu qaato munfasil iyo mutasil baadkaa doonto ka dhigaysaa bay ku leeyihiin hal damiir oo khabar ah laakiin ismi inuu noqdo looma baahna waayo waxaba jirtay xadiis in yaku in muxuu ahaa in yakunhu baan doonaya in yakunhu hadduu dajaalkii noqdo falan tusallada calayhi lagugu sallidi maayo ninkii cumar bin khadaab ninkii isha cawarnaa ee cumaru moodaynu dajaal yahay ee nebigu kulaa in yakunhu falan tusallada calayhi hadduu dajaalba yahay adiga lagugu sallidi maayo waa in yakunhu baan doonayaa yakunhu hal damiir oo qura ayuu sitaa ama in yakunhu u akri markaa ama in yakun iyaahu u akri markaa labada wejiba hal damiir xataa hadduu sito mas'aladan dambe waa saasaynu iyada ula shaqayn doonnaa in sha culima sheekeenu labadaa mas'alo quru soo saaray laakiin axkaam aad u tiro badan oo damiirku uu leeyahay oo ardayga u wanaagsan inuu ogaado ayaa jirta waxba ku leexan mayno wax badane waxaad ogaataa damiirku merjic buu u baahdaa meeluu u noqdo ayuu u baahdaa damiirku damiirka iyo halka uu u noqonaya inay iswaafaqaan ayaa lagama maarmaan ah masalan damiirku hadduu u noqonayo lab hadduu yahay waa in wax lab ah hadduu u noqonayo damiirka waa in lab laga dhigaa maalan dhadig hadduu yahay damiirku dhadig waa inuu noqdaa hadduu mufrad yahay damiirka waa in mufrad laga dhigaa haddii uu laba yahay waa in laba laga dhigaa hadduu jamc yahayna waan sidaasaynu ula shaqaynaynaa hadduu dhadig yahay dhadig baynu ula shaqayn halkaa aynu marayno damiirku wuxuu u baahday merjic culimmadu hal su-aalay isweydiiyeen talow damiirka marjiciisu ma kala baydhaa mise ma kala baydhayo damiirku halka uu u noqonayaa inta laba damiir aynu aragno ma dhici kartaa labada damiir laba shay oon islahayn inaan u kala celinno jawaabtu waa nacam hal damiir baynu arkaynaa ama laba damiir baynu laba damiir baynu arkaynaa ama wax ka badan shay qura u celin mayne asalku inuu shay qura u noqdo ahaa meelo kale duwan baynu u celinaynaa sidaa darteed aayaddan qur'aanka ah walaa tastafti maxay aayadii qur'aanka ahayd walaa tastafti fiihim maxaa ku xigay walaa tastafti fiihim minhum axaddan may ahayd fiihim minhum axaddan fiihim iyo minhum damiirkan culimada mufasiriintu markay macnaynayaan fiihimta fii asxaabi اlkahfi baa lagu macneeyaa minhumtana waxaa lagu macneeyaa asxaabulkahfiga cid aan ahayn sida yahuudi oo kale ayaa lagu macneeyaa minhum kolka way banaan tahay in la kale leexiyaa aayaddan kale ee ilaahay uu ku leeyahay siia bihim wadaaqa siia bihim e wadaaqa bihim darcan baan doonaya wadaaqa bihim darcan sia bihim waa nabiyullaahi luut baan filaya sia bihim marka bihim damiirkaasi qoomkiisiibuu ku dhacayaa sia bihim aad baa looga warwariyo uga xumaaday qoomkiisii wadaaqa bihimna bihimtani martidii bay ku dhacaysaa wadaaqa bihim cidhiidhi buu noqday martida darteed ayuu la cidhiidhi galay kolka damiirkii qolana mart qaybna martidii bay noqotay damiirkii dambe qaybtii horena waxay u noqotay halkee qoomkiisiibay u noqotay ah, waa wejiyo bannaan oo aynu leenahay culimada mufasiriinta rag badan baa noocaa u isticmaalay hadda aayaddan kale ilaahay nebiyullaahi muuse laga hadlayey markii ilaahay uu lahaa subxaanahu wa tacaala an ikdi fiihi fi taabuuti fakdi fiihi fi lyami eeg laba damiir baa meeshan ku jira an ikdi fiihi sow maaha ikdi fiihi adaasi muusey ku dhacaysaa an ikdi fiihi ku tuur muuse fi taabuuti sanduuqan yar ku tuur haye maxaa ka dambeeyey fakdi fiihi damiirkan dambana sanduuqay u celiyeen halka muuse ka hore looga celiyey fakdi fiihi sanduuqa kusii tuur halkii filyami badda kusii tuur waynu aragnaa damiirkii marka aynu kala baydhay axkaamta damiirka ayay ka mid tahay faslun alismu ismigu darbaani waa laba qaybood nakiratun qayb nakira ah wa isagu maa shaaca waa ka faafa fii jinsin jinsi ku faafa jinsiga oo mawjuudin la helayo ka rajulin oo kale weeye oo muqadarin ama la qadarayo ka shamsin oo kale weeye wa macrifatin iyo macrifo wa hiya sitatun waana lix addamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku maa dalla waa ka kutusiya calaa mutakalimin hadle ow mukhaadabin lala hadle ow ghaa'ibin laga hadle ku maqan oo laga hadlayo wa huwa isagu damiirku imaa mustatirun inuu yahay mid mustatir oo qarsoon kalmuqadari ka lagu qadarayo wujuuban waajibnimo loo qadarayo fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale aquumu waan kacayaa ad leedahay wa naquumu annagaa kacayna ad leedahay ow amase jawaasan loo qadarayo jaa'iznimo sida fii naxwi zaydun zayd yaquumu wuu kacayaa oo kale ow baarizun ama baaris wa huwa baariskuna imaa mutasilun inuu yahay mid mutasila oo caamilka la xidhiidha kataa qumtu qumtu ta'deeda oo kaleba weeyi waana fii maxali rafcin wa kaafi akramaka akramaka kaafkeega oo kaleba weeyi waana fii maxali nasbin wa haai hulaamuhu hulaamuhu hadiisa oo kaleba weeyi waana fii maxali jarin ow munfasilun iyo inuu yahay munfasil ka ana oo kaleba weeye wa anta oo kaleba weeye wa huwa oo kaleba weeye wa iyaaya oo kaleba weeye walaa fasla fasal ma jirayo maca imkaanilwasli wasliga suurowgiisa miciisa ilaa fii naxwilhaa'i haadii iyo waxa lamidkaa ah mooyaane min salniihi ka ahaaday salniihi bimarjuuxiyatin si welibana laga xoog badan yahay ayuu fasligaasi ku banaanaan wadanantukahu oo kale mooyaane hada ku jirta iyo wa kuntahu hada ku jirta mooyaane oo birujxaanin si raajixoo xoog badan labadan dambe u noqonaya maxamed ibnu maaligna waa halku jumhuurta ku khilaafayey sheekhu halkaa ishaaro yar baa jirta oo ardayga wanaagsan inuu ogaado damiirka saddex arrimood baa waajiba Eh, laba arimooda waajiba iyo mid ikhtiyaara ah. saddexdaa xukun buu damiir ku leeyahay xagga kitaabada in waajib itisaalku u waajibo masaa'il baa jiro lagu odhanayo mutasilnimadaa waajiba iyo inuu waajib infisaalku u waajibo masaa'il baa lagu odhanaya infisaalkaa waajibay ilaa haddii lagu eh, lagu xasrinayo kale ama inamaa lagu xasrinayo oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah infisaalkaa waajiba iyo meelo aan odhanayno waa jawaazulamrayn oo saa doonta ka yeel waa labadan mas'ale hadda halkan inoogu qoran bal sharaxa aynu eegno inuu ku yar leexdo iyo inuu iska dhaafo yanqasimu lismu ismigu wuu qaybsami bixasabi tankiiri xagga nakiraynta iyo wa tacriifi xagga macrifaynta ilaa qismayni laba qaybood nakiratin qayb nakira'a ah. wahiya iyada ayaa alaslu asala walihaadaa si kan darteed baan qadamtuha aan u hormariyey nakiradu maadaamay asal tahay iyadaan u hormariyey waa asal inteenan isla fadhida haddaynu maanta isgaranayno maalin aynaan is-aqoon unbaa jirtay maalin aynaan is-aqoon ayaa jirto macrifo kastaaba nakiray soo martay baa la yidhaahdaa haddaad maanta magac leedahoo maxamed lagu yidhaa dee maalintaad dhalatay ilmaad ahayd uurka markaad ku jirtayna uur baad ahayd oo lagumaba kala geranayn mararka qaar inaad noosh iyo inaadan noolayn nakiraad ahayd cid ku taqaanay ma jirin kolka waxaad ogtahay wax kastoo macrifo ah nakiru soo maray baa la yidhaahdaa nakiro ayuu soo maray wahiya alaslu nakirada asala walihaadaa kan darteed asalnimadan darteed ayaan qadamtuhaa xagga hore u mariyey wa macrifatin iyo mid macrifo ah wahiya iyada ayaa alfarcu faraca walihaadaa sidaa darteed ayaan akhartuhaa xagga dambe iyadana u mariyey fa ama nakiratu nakiradii fa hiya nakiradu cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa shaaca wax ku faafay fii jinsin jinsi ku faafay jinsiga oo mawjuudin la helayo ow ama la qadarayo falawalu ka hore ka rajulin oo kale weeyi fainahu rajulka mawduucun waxaa loo dejiyey limaa shay baa loo dejiyey kaana ahaaday xayawaanan noole naadiqan fikiraya xayawaanan naadiq noolaha fikira waa dadka oo dakaran welibana lab ah fa kulamaa wujida mar kastoo la helo min haada aljinsi jinsigaa laga helo waaxidun mid marka laga helo fa haadal ismu ismigani saadiqun wuu ku rumoobayaa calayhi dushiisa wa haanii ka shamsin oo kaleba weeye shamsin waa cadceed fa innahaa iyada mawduucatun waxaa loo dejiyey limaa limaakiibaa loo dejiyey kaana ahaaday kowkaban kowkab xidig nahaariyan maalineed oo yansakhu nasakhoo baabi'i uu baabi'inayo duhuuruhu muuqashadiisu wujuuda leyli habeenka jiriddiisa fa xaquhaa haddaba xaqeegu waa cadceedda xaqeegu an tasduqa inay ku rumowdo weeyi calaa mutacadidin waxyaabo fara badan kamaa ana rajulan sida lafdiga rajulihi kadaalika saas oo kale uu u yahay wa inamaa takhallafa wuu hadhay daalika kaasi shamsadu inay dee ku rumowdo cadeedo badan way hadhay min jihati cadami wujuudi afraadin afraadda jiritaankeega la'aanteeda xaggeega ayay u hadhay lahu isaga aan loo helin fi lkhaariji khaarijka khaarijka iyo waaqica ayaan cadceedo badan la helin walow wujidad haddii la heli lahaa cadceedo badan lakaana haada lafdu lafdigan shamsiy wuxuu noqon lahaa saalixan mid usuu badan lahaa cadceedahaa badan fa innahu isaga lam yuudac lama dejin calaa an yakuuna inuu noqdo khaasan mid khaasa ka zaydin oo kale iyo wa camrin oo kale wa inamaa wudica waa la dejiyey wadca asmaa wadca asmaa'i lajnaas asmaada asmaa'uljinsiga ah sida rajul oo kale sidii loo dejiyey baa loo dejiyey oo rajul oo kale calaa sabiili lbedel kaad aragtaaba waa rajul dee haddaad tidhaa nin la hadli maayo ood cali la hadasho ama cumar la hadasho ama cabdi la hadasho dee waa dembaabtay nin la hadli maayaa tis odiga nin la hadlay magaca nin ah waxa weeye wax alla waxaa labka oo dhan buu iskaga dhacaya cadceedna wax alla waxaa cirka ka soo baxay xiddigaa iftiimeen nuura ee habeenka la daga habeenka baabi'iyo madowgiisa ayaa cadceed looga jeedaa wa ama almacrifatu macrifadii fa innahaa iyada oo macrifadii ihi tanqasimu way qaybsami sitata aqsaamin lix qaybood bay u qaybsami halkaa sitada uu yidhi ilaa baa ka sii fiicnayd tanqasimu way qaybsami ilaa sitati aqsaamin lix qaybood bay u qaybsami ilaa ayaa halka aad u habboonayd ilaa sitati aqsaamin lix qaybood bay macrifadu u qaybsami sheekheennu toddoba ayuuban ka dhignay oo maxamed ibnu maalig baa toddoba inooga dhigay sidaynu ognahay lix qaybood ayay macrifadii culima inoo noqonaysaa aqsaamteedii baa lix ah wayna kala macrifaysan tahay macrifadu oo sheekhu isaga inoo tilmaami doona ama ka hadlaya alqismu اlأwal qeybta koobaad addamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku acrafu sitati lixda isagaa ugu macrifaysan lixda ayaa u macrifaysan buu sheekhu ina yidhi damiirka ayaa lixda ugu macrifaysan ka u macrifaysani waa damiirka acrafu اlmacaarif bacda lafdi اljalaala waa damiirka ama damiirka acraf lmacaarif mulaqan ba an allahba acraf lmacaarif mulaqan ba ah culima waxaynu doonaynaa damiirku maadaamu acraf ugu macrifaysan macrifada yahay damiirka yaa ugu sii macrifaysan saddexdiisa derajo mutakalimka iyo mukhaadabka iyo ghaa'ibka yaa u macrifaysan mutakalimka yaa ku soo xiga mukhaadabka yaa ku soo xiga ghaa'ibka ayaa ku soo xiga kolkaa damiirkana saddexdiisa sidaas ayay u kala macrifaysan yihiin hal su'aala ayaa haddaba laisweydiiyaa horta damiirka wadcigiisa guud ma juziba baa mise waa kulli masaladaasi waa masale laga hadlo wadcu damiir wadcu damiir marka laga warramayo wadcigiisa ma waxa loo dejiyey shay juziyi ah oo gaar ah mise waxaa loo dejiyey shay kuliyi ah ayaa loo dejiyey culimadu waxay qaateen culima damiirka in loo dejiyey shay kuliyi ah kuliyi baa loo dejiyey hadda ana waxaa loo dejiyey mutakalim mutakalimkaasi kuudooni ha ahaado sida rajul nin loogu dejiyey ninku kuudooni ha ahaado ana maxaa loo dejiyey baynu nidhi mutakali mutakalimku kuudooni ha noqdo ama cali ha ahaado ama maxamed ha ahaado ama yuusuf ha ahaado ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado anadan waxa loo dejiyey hadle hadlahaasi haddaba muna si kulihii ah loogu dejiyey qof gaar sida cali lama bixin oo kale cali oo kale maaha juziyi maaha cali waxa weeye ninku hortaagan ninkana cali la yidhaahdaa laakiin yaa la yidhaahdaa kuma odhanaya ana la odhanayaan garanaya wadciga damiirku waa kuliyi waa hadlaa loo dejiyey kuudooniba ha noqdee laakiin isticmaalka damiirku waa juziyi bal hadda u fiirsada halka ah isticmaalka damiirku waa juziyi anada yaa isticmaala dee ka hadlayo qura unbaa isticmaala ama nin hada ama gabadhe kolba ka hadlayunba ana odhan isticmaal ahaan waa qof gaar ah laakiin dejin ahaan waa shay kuliyi ah kolka waxay yidhahdeen damiirka maadaama kuliyi loo dejiyey sideebuu u noqon kara acrafulmacaarif bacda lafdi اljalaala sidee buu u noqon karaa ama calamka suu uga macrifaysnaan karaa bay yidhaahdeen calamka dejintiisu waa wadci waa juzi baan doonayaa calamka waxaa loo dejiyey juziyi shay gaara loo dejiyey maadaama calamku shay gaara uu yahay damiirkuna shay kuliyi ah oo la wadaago uu yahay sidee buu haddaba ka kuliyigi ihi uu ka juziyiga uga macrifaysnaanaya su-aashaasi waa su-aal runtii nuxaadu ay isweydiiyaan in badan ay isweydiiyaan weeyi jawaabo badan ayay culimmadu kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen saas saas saas uga macrifaysnaanaya waa hadle markaad dhinac ka eegto waa hadle ka hadlaya adiga hadlaye ma cid baa naftaada adig kaa taqaan naftaada iya ka yaqaan baad is leedahay cali iyo adiga midkiine ma cali baad aqoon dheeraada u leedahay mise adaa is yaqaana meel kastood ka jilicsan tahay iyo meel kastood ka adag tahay iyo wax kastoo tahay haddaadan doodaynin waad istaqaanaa waad istaqaanaa haddii adiga lagu waraysto si dhab ah waad istaqaanaa waxaa tahay oo dhan waad ogtahay naftaada aqoon dheeraadaad u akhi kolkaas sidaa darteed damiirku dee waaba kan hadlaye kan hadlaya isaga iskugu aqoon badan acrafu lmacaarif bacda lafdi ljalaala adamiir baynu ka dhignay waxaa inoogu soo xigi doona haddii rabbi ogolaado tartiibku sheekhu inoogu sheegi doonaaye oo inoogu soo xigi doona waa oo martabada labaad ah calamka weeyi calamku ayaa martabada labaad inoo iman doona calamka talow yaa ugu macrifaysan bay yidhaahdeen calamka laftiisa waxa ugu macrifaysan waxa magaalooyinka iyo amkinada waxa buqcooyinka ku dhaca sida magaalooyinka oo kale imika maka oo kale madiina oo kale hargeysa oo kale markaa sidaa lagu yidhaa amaakintu way ka macrifaysan tahay waxyaabaha kale iyagoo calam ah ay haddana nooca ugu macrifaysan tahay dee way magac dheertaoo waddankaaga waddan ahayn baad magaalooyinkiis oo dhan taqaanaa waxaa ku soo xiga asmaadan caadigee dadka loo bixiyo waxaa ku soo xiga asmaada asmaaljinsiga la yidhaah ayaa martabada saddexaad xagga calamka ka gashay calamka yaa ku xiga ismu ishaaraha ismu ishaaraha laftiisu uu kala macrifaysan yahay yaa ugu macrifaysan ka qariibka ah haadaa iyo dihi iyo daa iyo kuwaasa ugu macrifaysan yaa ku soo xiga mutawasitka daaka daaka yaa ugu dambeeyo ugu fog ka baciidka ah daalika kaasaa ugu fog isna saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa ismu ismuishaara waxaa kusoo xiga ka asha wata ismuishaara waxaa kusoo xiga ismiga mawsuul baan doonaya ismiga mawsuul ayaa kusoo xiga halkaa haddaba ismiga mawsuul markaynu macrifo ka dhigno isaga hal su-aala ismiga mawsuul culima la isweydiiyaa ismiga mawsuul culimada usuulku waxay ku dareen alfaad alcumuum saama ku darnay cashiradeeni ismiga mawsuul maxaynu u naqaanay waa minhee min alfaad umum ismiga mawsuul xagga usuulka marka la joogo waa min alfaad alcumuum alfaad alcumuum waa alfaad wax badani ay soo hoosgelayaan qoladeenanina waa macrifo ina yidhaahdeen naxwiina waa macrifu ina yidhi sideebay isku waafaqayaan ismiga mawsuul waa min alfaad alcumuum iyo waa macrifada sayta isku waafaqayaan waa suaal aal aan u baahanahay inaad ardayay soo sharaxdin su-aashaa idinkaan idin dhaafayaa bal cashirkeenna berriya isku daya inaad jawaabiga keentiin eeg ismiga mawsuul sow horta ma garanaysa inun ahaa min alfaad alcumuum halkana inuu macrifo yahay soo ma hayno isku daya bal inaad soo sharaxdiin oo sababtaa ah, heer imika aynu wax baadhi karno runtii waan joognaa soo baadha oo jawaabta saxdaa isku daya inaad ii keentiin ismiga mawsuul su-aashaasaan ku dhaafaynaa almucaraf bilaadaad waxaa la yidhahdaa uu kala macrifaysan yahay laftiisu waxa ugu macrifaysan almucaraf bilaadaad ka asha xuduuriyada asita alxuduuriya waa midka hortaaganta arajul waa ninkan i hortaagan weeyi alqismu اwal qaybta koobaad adamiiru waa damiirkii wa huwa damiirku acrafu sita lixda isagaa ugu macrifaysan walihaadaa sidaa darteed bada'tu bihi hadalkii isagaan ka bilaabay wa cadaftu waxaan ku soo cadfay baqiyata almacaarif macaarifta intii soo hadhay alayhi dushiisa ayaan ku soo cadfay oon iskugu keenay bihuma kelmadda huma aanoo isticmaalayo welibana sheekheenu uma ayuu isticmaalaya ereyga uma buu isticmaalaya wa huwa cibaaratu waxaa laga cibaareeyaa camaa dallaka kutusiya calaa mutakalimin hadle ka ana oo kaleba weeyi ow mukhaadabin lala hadle ka anta oo kaleba weeyi ow ghaa'ibin laga hadle ama maqne ka huwa oo kaleba weeyi wayanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa mustatirin mustatir iyo wa liannahu isagu laa yakhluu kama madhnaanayo ima an yakuuna lahu inuu u yahay suuratun suuradi filafdi xagga dhawaaqa iyo lafdiga owla iyo inayna u ahayn falwalu ka hore ee suurada lafdiga ku lihi albaarizu waa baariska ka taa'i qumtu waan istaagay ta'deeda oo kaleba weeye wathaani haaniguna almustatiru waa ka mustatirka ah kalmuqadarika lagu qadarayo fii naxwi qawlika qum qum waa istaag anta baa loo qadaraya uma likullin mid kasta waxaa u sugan oo min albaarizi baariska iyo walmustatiri mustatirka ah inqisaamun qaybqaybsan bictibaaraatin dhinacyo marka la eegayo faama almustatiru mustatirku fayanqasimu wuxuu u qaybsami biictibaari wujuubi alistitaar istitaarku waajibnimadiisa marka la qiimeeyo wa jawaasihi iyo bannaanidiisa ilaa qismayni laba qaybood waajib alistitaar mid qarintiisu ay waajib tahay iyo wa jaa'isihi mid ay bannaan tahay wanacni waxaan uga jeednaa biwaajib alistitaar maaka laa yumkinu uuna suuroobaynin qiyaamu daahiri magaca daahirku inuu istaago maqaamahu meeshiisa wadaalika kaasi ka damiiri waa damiirka almarfuuci lagu rafcinayo bilficli mudaaric ficilka mudaaric almabduu'i ee lagu bilaabay bilhamzati hamzaha ka aquumu waan kacayaa oo kale ow binuuni ama nuunka ka naquumu waanu kacaynaa oo kale ow bitaa'i ama ta'da ka taquumu waad kacaysaay oo kale alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu laa taquulu inaadan odhanaynin aquumu zaydun maba banaana aquumuna waa ana zaydna waa nin magicii ismaba geyaanba walaa taquulu ma odhanaysid naquumu camrun af carabiba ma aha wanacni waxaanu la jeednaa bilmustatiri bilmustatirika mustatirka ee qarsoomaya jawaazan jaa'isnimo maa yumkinu kuu suuroobayo qiyaamu daahiri daahirku inuu istaago maqaamahu meeshiisa wadaalika kaasi ka damiiri marfuuc waa damiirka la rafcinayo bificli lghaa'ibi ka maqan ficilkiisa lagu rafcinayo naxwu zaydun yaquumu zayd uu istaagaya alaa taraa war miyaadan ogeyn annahu yajuusu laka inuu kuu bannaan yahay an taquula inaad tidhaahdo zaydun zayd yaquumu hulaamuhu inankiisiiba kacaya oo hulaamka aad faacil yaquumu uga dhigto wa ama albaarizu ka baariska ah fa innahu yanqasimu wuu qaybsami bixasabi alitisaal xagga itisaalka iyo xidhiidhka walinfisaal iyo xagga infisaalka iyo soocanka ilaa qismayni laba qaybood ba u qaybsami mutasilin mid mutasila wa munfasilin iyo mid munfasila falmutasilu mutasilku huwa aladii ka weeyaan laa yastaqilu an la gooni noqonayn binafsihi naftiisa ka taa'i qumtu oo kale waan istaagay ta'da ku jirta wlmunfasilu munfasilkuna huwa aladii ka weeyaan yastaqilu la gooni noqonaya binafsihi ka ana iyo wa anta iyo wa huwa oo kaleba weeyi wayanqasimu wuxuu u qaybsami almutasilu mutasilkii bixasabi mawqicihi agga bixasabi mawaaqicihi meeluhu dhacaya marka la eego fil icraabi xagga icraabta uu ka dhacayo ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsami marfuucin mid la marfuucilmaxali maxalkiisa mid la rafcinayo wa mansuubihi iyo mid la nasbinayo wa makfuudihi iyo mid la khafdinayo fa marfuucuhu kala rafcinayaa kataa'i qumtu qumtu ta'deedoo kale weeyi fa innahu faacilun waa faacil wa mansuubuhu kala nasbinayaana ka kaafi akramaka akramaka kaafkiisoo kale weeyi fa innahu mafcuulun waa mafcuul wa makfuuduhu kala khafdinayaana ka haa'i ghulaamahu ghulaamahu haadiisoo kale weeyi fa innahu mudaafun ilayhi waa mudaafun ilayhi baa laga dhigi وينقسم wuxuu u المنفصل almunfasilu بحسب bixasabi mawaaqicihi meeluhu dhacaya marka la eego fi licraabi icraabta dhexdeeda ilaa marfuuci mowdic mowdiciisu miduu rafcisan yahay wa mansuubihi iyo miduu nasbisan yahay majruurna lama helin falmarfuucu marfuucu isnataa casharata kelimatan waa labiyo toban kelmadood ana weeye naxnu weeye anta weeye anti weeye antumaa weeye antum weeye antunna weeyi huwa weeyi hiya weeyi humaa weeyi hum weeyi hunna weeyi wa mansuubuhu ka mansuubkiihina inata casharata kelimatan aydan waa labiyo toban kelmadood iyaaya wey iyaana wey iyaaka wey iyaaki wey iyaakuma wey iyaakum wey iyaakuna wey iyaahu wey iyaha wey iyaahuma wey iyaahum wey iyaahuna wey fa haadihi tan alinata casharata kelimatan labiyo tobanka kelmadoodihi laa taqacu ma dhacayso ilaa fii maxali nasbi mid nasbisan meeshii mooye wax kale kamaa ana tilka aluwala sida kuwa horaba laa taqacu ayna u dhacaynin ilaa fii maxali rafci meel mid rafco ay leeyahay mooye meel kale taquul waxaad odhan ana mu'minun mu'min baanahay ahay fa anadu mubtada'un weeyi walmubtada'u mubtadahana xukmuhu xukunkiisu alrafcu waa rafco wa iyaaya aniga unbaadba waiyaaya wa iyaaka adiga unbaan akramtu ku sharfiyey fa iyaaka mafcuulun muqadam waa mafcuul la hormariyey walmafcuulu mafcuulkana xukmuhu xukunkiisu annasbu waa nasbo walaa yajuusu ma bannaana an yuckasa daalika arrinka in la cagsiyo falaa taquulu odhan maysid iyaaya mu'minun ma odhan kartid anunbaa mu'min adoo jeeda wa anta akramtuna ma odhan kartid wa calaa dalika sidaa uun faqis uga qiyaasa albaaqiya inta soo hadhay walaysa ma aha fi damaa'iri damaa'irta dhexdooda almunfasilati ee munfasilada ah maa mid huwa isagu maa mid huwa isagu makhfuudu lmowdici mowdiciisa la khafdinayo bikhilaafi almutasila ta mutasilka ah ayay khilaafsan tahay laakiin walamaa dakartu markaan sheegay anna damiira damiirku yanqasimu inuu u qaybsami ilaa mutasilin mid mutasila wa munfasilin iyo mid munfasila ashartu waxaan farta ku fiiqay bacda dalika intaa kadib ilaa annahu isagu mahmaa amkana wax kastoo suurooba mahmaa amkana markastay kastay suurowdo an yu'taa in lala yimaad bilmutasili mutasil falaa yajuusu ma bannaana alcuduulu in laga leexdo canhu mutasilka ilaa munfasilin looga leexdo laa taqul odhan maysid laa taqul ha dhihin buu yidhi laa taqul laa taqul ha odhan qaama ana ha odhan walaa akramtu iyaayana ha odhan iyaakana ha odhan waa litamakunika waxaa kuu suuroobaya min an taquula inaad tidhaa qumtu iyo wa akramtuka bikhilaafi qawlika hadalkaagu se wuu khilaafsan yahay maa qaama ilaa ana halkan itisaalkii baan suuroobaynin oo maa qaama isma taagin ilaa ana ani mooye haddaan idhaahdo itisaalku suurtagal ma aha infisaalunbaa halkaa loo baahan yahay ma qaama ilaa ana wamaa akramtu maanan sharfinin ilaa iyaaka adiga mooye ereyga iyaaka abaynu ah ujeednaa fa ina alitisaala itisaalku huna halkeennin mutacadirun suurtagal maaho wuu cudurtoobey lianna ilaa ereyga ilaa ah ayaa maanicatu minhu u diidaysa itisaalkii falidaalika sidaa darteed jiia waxaa lala yimid bilmunfasili munfasil baa lala yimid munfasil waa inaynu keennaa haddaba munfasilka haddaynu itisaal u bedeli lahayn hadafkii iyo macnihii baa oo dhan baa lumaya ma akramtu ilaa iyaaka haddaan akramtuka ka dhigo akramtuka isku macno ma aha akramtuka iyo ma akramtu ilaa iyaaka waa laba macnoo aad u kala fog balaaqada ayaa lagu sharxaa kolka laba macno aad u kala fog ba halkaa ku qoran uma stanaytu waxaan ka soo reebay min haadihi alqaacidati qaacidadan waxaan ka soo reebay suuratayni laba suuradood baan ka soo reebay yajuuzu fiihimaa waxa bannaan alfaslu in la kala fasliyo maca tamakuni kiyay suurtagal noqonayso min alwasli in la wasliyaa wa daabidu luulaa ta hore daabidkeegu an yakuuna damiiru damiirku waa inuu yahay haaniya damiirayni laba damiir koogii dambe oo awaluhumaa kooga hore acrafu uu ka macrifaysan yahay min ahaani haaniga walaysa marfuucan marfuucna yuuna noqonin ka dambe ka dambea marfuuc la diidaya naxu salnihi oo kaleba weeyi wakhiltukahu oo kaleba weeyi yejuuz waxaa bannaan an taquula inaad tidhaa fiihimaa dhexdooda salnii iyaahu wakhiltuka iyaahu wa inamaa qulnaa waxaanu nidhi addamiiru alawal damiirka koobaad fii daalika kaa acrafu uu ka macrifaysan yahay لأنa damiir الmutakalim damiir mutakalimka ayaa acrafu ka macrifaysan min damiir الmukhaadab oo salniihi hadu waa gaa'ib yaduna waa damiir الmutakalim wa damiir الmukhaadabi damiir الmukhaadabkuna acrafu uu ka macrifaysan yahay min damiir الgaa'ib mutakalimkuna gaa'ibka de waa min baabi owla inuu ka macrifoobo wa daabitu ثaaniya mas'alada labaad daabidkeegu an yakuuna damiiru damiirku waa inuu noqdo khabara likaana kaana ayuu khabar u yahay ow ixdaa akhawaatihaa kuwa lamidkaa midkood buu khabar u yahay sawaaءun waxa isku mida kaana ha ahaada masbuuqan mid lagala hormaray bidamiirin damiir am la ama yuuna ahaanin falawalu ka hore naxw asadiiqu kuntahu baad odhanaysaa asadiiqu saaxiibkii kunta waad ahaatay hu oo saaxiibkaa ayaad ahaatay wathaani ka labaadna asadiiqu kaanahu zaydun kaanahu hadaa ma arkaysaa kuntahudana hada dee ta damiir kale lagala hormaray kaanahudana dee damiir lagala hormarin waynagii lahayn masalada waxaa la rajaxaa inaan laba damiir loo baahnayn asadiiqu saaxiibkii kaana huwuu ahaaday saaxiibka zaydun zayd yajuusu waxaa bannaan an taquula fiihima labadaba inaad tidhaa kunta iyaahu baad ahaatay wa kaana iyaahu zaydun ba ahaaday watafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwasla wasliga iyo xidhiidhku arjaxu inuu ka xoog badan yahay eh, fasliga fi suurati اuulaa suuradda koobaad idaa lam yakun ilficlu ficilku markuuna ahayn qalbiyan wax qalbiga ku tacalluqa naxw salniihi salniihi dee qalbi kuma tacalluqda waa isu'aal salniihida itisaalka ayaa ka xoog badan infisaalka waayo qur'aanka oo dhan waxa ku soo arooray itisaalka wa acdiniihi oo kaleba weeye walidalika sidaa darteed lam ya'ti ma iman fi tanziili qur'aanka dhexdiisa ilaa bihi wasliga mooye wax kale ka qowlihi tacaala oo kaleba weeye anulzimukumuhaa anulzimukumuhaa kumtanina waa damiir haaduna waa damiir wowgana waa lagu kala fasliyaa iyo in yas'alkumuuhaa kumtuna waa damiir haaduna waa damiir wowgana waa faasil iyo fasayakfiikahum fasayakfiika kaafku waa damiir humtuna waa damiir waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii ma idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay qalbiyan naxu khiltukahu oo kale adaan kuu maleeyey wadanantukahu oo kale waan kuu maleeyey iyo wa fii baabi kaana labadaasa la ysku khilaafay naxu kuntahu oo kale wa kaanahu zaydun oo kale faqaala aljumhuuru jumhuurtu waxay qaateen alfaslu in la kala saaro ayaa arjaxu xoog badan fiihinna kuwan dhexdooda wakhtaara bnu ina maali wuxuu doortay waa maxamed ibnu maali fii jamiici kutubihi kutubtiisa oo dhan wuxuu ku doortay alwasla xidhiidhka fii kaana kaana in la xidhiidhiyo ayuu doortay kaana iyo akhawaadkeed kaana iyo akhawaadkeed hal la xidhiidhiyo buu yidhi waa waxa naasikha ah ee sidaynu ognahay waxna rafcinaya waxna nasbinaya wakhtalafa ra'yuhu maxamed ibnu maalik ra'yigiisu wuu iskhilaafay fi lafcaali alqalbiya afcaasha qalbiga ah ee labadaba wada nasbinaysa sida danantuka iyo khiltuka oo kale fataaratan mar waafaqa aljumhuur jumhuurtuu waafaqay jumhuurtiiba waafaqo fasliga ayaan doonayaa buu yidhi waxay u cileeyeen fasligana waa khabaroo khabarkuna asalkiisu waa inuu munfasil ahaado wa taaratan mar kalena khaalafahum jumhuurtuu khilaafay maxamed ibnu maalik kutubtiisana labadaba waynu ka helaynaa in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennu maanta wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam